aswaatu alkhayr waxay idiin soo gudbinaysaa barbaarta maanta birtay qaateen barbaarta maanta birtay qaateen baqdin iyo baarya ma jirte ina gurgurtaana bireeya barbaarta maanta birtay qaateen barbaarta maanta birtay qaateen baqdin iyo baarya ma jirte ina gurgurtaana bireeya bambaanooyinka bulsha jeebkiin banooyinka buuxsha jeebkii baarlamaankana baabi'iya baarlamaankana baabi'iya bambaanooyinka buuxsha jeebkii bambaanooyinka buuxsha jeebkii baarlamaankana baabi'iya baarlamaankana baabi'iya alxamdu lilah ala baaxshe alxamdu lilah ala baaxshe bada kuudha buuxshadhii dhiigood badda ku dhaabuxshay dhiigood bashal kalamu barorka dhiig bashal kalamu barorka dhiig boqol boqolna u bireeya boqol boqolna u bireeya bashal kalamu barorka dhiig bashal kalamu barorka dhiig boqol boqolna u bireeya boqol boqolna u bireeya beelaha muslim muslimiinta dhammaan beelaha muslimiinta dhammaan barashada diintay u baaxeen barashada diintay u barbaarta maanta birtay qaateen barbaarta maanta birtay qaateen baqdin iyo baarya ma jirte ina gurgurtaana bireeya